الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu ku jirnay inagoo tilmaaminay siiradii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo xilligii dacwadu calanka ay noqotay ama kor loo qaaday oo ay ka baxday dadkii hoos hoos loogu sheegayey iyo muwaajahadii ama kahorimaatinkii ay kala hor yimaadeen nimanka quraysheed oo ku saabsanaa siyaabo kala gedisan waynu soo tilmaamnay markaasi inuu ka mid ahaa jees jees iyo kucayaayar ay ku cayaaraan beenin iyo qosol lagu qoslo shubahaad la soo arooriyo iyo mugdi la geliyo oo la isku dayo in diinta dadka mugdi laga geliyo waxyaabahay adeegsadeen waxaa ka mid ahaa markaa iyagoo isku dayayay inay u diidaan dadku inuu qur-aanka dhagaysto waayo qur-aanka oo ilaahay hadalkiisiiyo subxaana wa tacaala cid garanaysaa afkan uu ku soo degay hadday dhegaysato waxa waxaa la aana inuu raad weyn ku reebayo waayo de waa kitaabu hidaaya waa kitaabkii alla ugu talagalay subxaana wa tacaala inay dadkani ku hanuunaan waxay arkeen markaa qur-aanku raadka badane uu ku leeyahay mujtamaca iyo sida uu u raadaynayo sidaa awgeed ayay waxay door bideen in ay isku dayaan inay dadka u diidaan inay dhegaystaan oo dadkooda waxmagaratayga iyo meelahaasi o dhan inta la uruuriyo haddii la arkaba nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akrinaya in lagu buuqo oo qaacida ay qaateen ah haddii uu isagu hadlo idina ka dhacaana ah, hadla uun bes cidi kala maqli mayso waxba waa laska kala tegaya waxba la dhegaysan maayo markaa marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku tilmaamaya leh waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aan walgaw fiihi lacalakum taglibuun ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kuwii gaaloobay baa waxay idhaahdeen qur-aankan ha dhegaysanina ee walqow fiihi ku buuqa ku qayliya un hadday sidaasi dhacdo lacallakum taqlibuun waxaa laga yaabaa inaa lacallakum taqlibuun inaad ka guulaysataan ayay u badan tahay bale ahlu siyarku waxaabay soo wariyaan ragga badhna inay intay rus qabteen xiiro meelahaas ninkii nadar binu xarita la odhan jiray inuu warku tiri kuteena soo ururiyey oo meeshii uu nebigu fadhiisto alayhi salaatu wasalaam israa wax ka sheegba isna yidhahdaan na sheekooyin kalo fiican baan hayaa oo boqoradii beershiye iyo waxoodii sheeke xariirtoodii o dhan intuu soo ururiyey ayuu yidhahda anigiiyo maxamedka eegee baa sheeke fiican waana ka ilaahay ku tilmaamaya bay mufasiriintu tilmaamaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illah calaa kulli xaal waxaasoo dhamme waxay ahaayeen nooc laysugu ysugu dayey in looga hor yimaado diinta oo loo diido oo kaa ugu yari uu yahay in la buuqo oo la qayliyo oo loo diido dadku inay diinta dhegaystaan waxaa kaloo bilaabmay isaguna nooc cadaadis ah idihaad in la cadaadiyo oo haddii wararkan badanee waxba ay tari waayaan ficlan in gacanta la tago cadaadiskani markaa inuu lababa ku dhaco nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku dhaco dadkii kale ahaa markaasi muslimiinta dadkii soo islaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam waynu leenahay in badan isaga waa ka haybaysanayeen ama waa ka baqayeen ama qof loo agtooda mudnaan kale buu ahaan jiray haddana waxaa jiray un qaab la ysugu dayayo in wax loo dhibo oo maalan qisadaynu kasoo soo warramayna abilahab ee waa beentii dawla daba socdayba de waa nooc dhibta ka mid a ah. nin weynoo nin weyni daba socdo una wuxuu leeyahayna ay tahay wuxuu sheegaba waa beentii ama waxba kama jiraan ama umu jamiil waxay samaynaysay arwa bintu xarb gabadhii la odhan jiray waa gabadhii abilahab iyaduna waa tii heesaysee lahayd mudamamuna abayna wadiinahu qalayna waamrahu casayna weedh caynkaasi oo kale ah ay culammadu xadiidku wax ka yidhaahdaan waxba ka ururaya marka la eego sanadada badan ee kusoo aroortay waxa ay yani waa mudamman bay lahayd waa mid la ceebeeyey mid la heereedaarteeyo aanu diidnay diintiisana waanu nacnay arrinkiisana waa caasinay saas bay ku dhawaaqaysay bale iyadoo waxaa la socota waa tii abibakar u imanaysa lahayd abibakarow ee saaxiibkaa miyuuna soo caayey adhaja yani ma gabay cayyu saaxiibkaa noo soo tiriyey bay leedahay qur-aankay doonaysaa inay gabadh ka dhigto dabad yada abii lahabikii soo degay ayay diidantahy inuu qur-aan yahay oo ay rabtaa inay tidhaahdo gabay hija iyo gabay cayya inuu nebigu usoo tiriyo kale abiibakarna wuxuu lahaa maya waana tuu nebigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam xadiiskii saxiixulbukhaariga ku yaalay alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu canii shatma quraysha walacnihim yashtamuuna mudamama wayalcanuuna mudamama wa ana muxamadun buu nebigu lahaa alayh salaatu wasalaam meedan arkayn buu lahaa nebigu sida ilaahay uu ii dhaafiyey caydii iyo nacdashii quraysheed waxay intaa caayayaan buu yihi mudamam mid la yidhaahdo iyo ay nacdalayaan aniguna moxamed baan ahay mudamam maihi kula caayeeyey ama kula haydaarteeyey maihiye kula mahadiyey baan ahay oo moxamed baan oo ilaahay subxaana watacaala magacayga kaas buu ka dhigay waxaad ka garan kartaa yani dhibta la gaadhsiiyey maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam waynu tilmaami doonaa saxaabadii kalena waxyaabihii ku dhacay shaahidu cayaan maala sheeko uu warinayo oo ah cabdilaahi ibnu mascuud cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay anigoo isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam tukanaya buu yihi kacbada ku tukanaya ayaa waxaa soo maray jamca qurayshaa meesha joogay buu yihi koox quraysh ka mid a ah majliskooda fadhiday markaasaa mid ka midi yidhi qoladii wada hadlaysay waar miyaydaan arkayn kan kan tusaya waxaa la yidhaahdaa ka waxaan ku hadlayaa wuxuu ahaa abujahl kumaa kacaya buu yidhi o oh, reer beni fulan neefkii geela ay qasheen yaa soo qaadaya uurkujirtiisii calooshii iyo urkuji wixii ay daadiyeen reer hebel neefkoodii yaa soo qaadaya buu yidhi oo dabeetana intuu ninkan ula yimaado madaxa ka saaraya buu weydiinaya mid baa kacay habaarqaba ah sida axaadiista saxiixi tilmaamaysa waa cuqba ibn abi mucayt ninkii la odhan jiray kaas baa kacay dabeetana wuxuu soo qaaday wixii neefkii la qalay khashinkii laga daadiyey ayuu soo qaatay wuxuu sugay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sujuuday ayuu halkaa garbaa iyo luqunta iyo intaasbuu ka soo saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dhaqdhaqaaqina sujuudtiisiibuu iskaga jiray yacni saxaabada ama nebiga calayhi salaatu wasalaam markaad taariikhdooda aragto waxaad arkaysa salaadu si ay ula weyneyd ama sujuudda ama ilaahay subxaana wa ay wejiga fooda u dhigaan walidaalika baan adduun oo dhami hami badan ku haynin yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu xadiidka saxiixi uu tilmaamayaa in isagoo sujuudsan ay dusha ka saareen uurku jir neef geeloo la qalay yacnii uurku jirtiisii inta lasoo qaday in dusha laga saaray maca daalika aanu waxba qurmuunayo waxa iyo waxba toona aanu odhan sujuuddiisii uu iskaga sii jiray weliba xadiidku wuxuu tilmaamayaa nimankii quraysheed markaasa qosol lala dhaco qoloba qolo dusha kaga dhacday qosol daraaddeed oo iyadoo lagu qosqoslayo nebiguna iska sujuudsan yey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaa iyo warkii uu debadda u baxay oo uu gaadhay faatimo inan yar ah warkii wuxuu gaadhay in nebiguna uu sujuudsanaado qurunkanina uu dusha ka saaraado qurayshina iska qosqososo markuu dabadaba masaajidka uga baxo ilaa uu guryihii iyo xaafadihii tago oo ay faatima markaasi kasoo cararto gurigii faatima u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo inan yara isagoo weli nebigu sidii u sujuudsan oo wixiina dusha ka saaran yihin faatima markaa ka riday oo intay qoladii carbeed odaydii carbeed kusoo jeesatay inan yar bay hede waxoogaa caycayday oo maagmaagtay yani salaadu saas bay ula weyneed walidalik baa taqaanin saxaabada qaar ka mid a ah xadiidkii abi daawud oo kale inuu tilmaamay axad saxaaba isagoo gaada ah in nin gaaleed usoo gabado gamuun ku dhuftay oo uu gamuunkii leebkii koowaad ku dhacay oo is yihi war salaadaada waxba ha u goynin kaa gamuunkiisa iska wad uu salaadiisi iska waday oo gamuun labaad lagu dhuftay oo iska waday oo mid saddexaad uu ku dhacay ilaa dhiiggii isaga ka da-ay uu toosiyey kii dhulka jiifay axad saxaaba kale oo dhulka jiifa uu toosiyey oo uu leeyahy war maxaad ii kicin weyday inta waxaanoo nabari kugu dhacaya qofka mu'minkii inuu ilaahiis hortaagaa waa wax weyn marka uu garanaya alle subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaaddii ka baxay ayuu habaaray allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh buu nebigu ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam ilow quraysh baan kugu ogahay ilow quraysh baan kugu ogahay ilow quraysh baan kugu ogahay buu ku celceliyey bale axaadiista saxiixi waxay tilmaamaysaa inuu odayadii qurayshyadee meesha joogay qaar ka mida markaasi carabaabay toddoba ka mid ah allaahuma calayka bisabcin inuu yidhi ilow toddobaan kugu ogahay allaahuma calayka bicamr bni hashaam wacutba bnu rabiica wa shayba bnu rabiica waalwaliid bnu cutba wa umayata bnu lkhalf wa cuqba bn abi mucayd wa camaar bnu lwaliid toddobadaas buu nebigu habaaray baa la yidhaahdaa cabdilaahi bnu mascuud baa wuxuu leeyay ilaahay baan ku dhaartee waxaan arkay buu yidhi maalintii beder baktigii gaaladee goofka lagu gurayey toddobadiiba iyagoo ku jira buu leeyahy kuwa maalintaa nebigu habaaraya calayhi salaatu wasalaam awlaa ilaahi kuwaasaan kugu ogahay cabdilaahi bnu mascuud oo shaahidu cayaano ninka kisada warinaya ah marka horena la aawaan arkayay nebiga markii waxaan la saarayay waxna kamuu celin karino isagu mustadcafiintu ka mid ahaa yani isba lafiisu khaati la taagnaa oo waxba nebiga kama dhicin karaynin markay odayada quraysheed waxaan samaynayeen walidalik maalinta horena shaahidu cayaan buu ahaa markii nebiga waxa lagu samaynayey maalinta dambena shaahidu cayaan buu ahaa wuu joogay markii goofka lagu gurayey meydkoodii kuwa kani toddobadaba beder baa lagu dilay riwaayaadkaasi saxiixa ahi waxay tilmaamayaanu ninkii ku taxriidiyey nebiga waxa kan la saaraa inuu ahaa abijahl kii soo qaaday waxa kanina inuu ahaa cuqba bnu abi muciid cuqba ibnu abi mucayt inuu ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam qurayshi markay xoog uga hortimi wuu habaaray xataa allahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ayuu ku habaaray ilaahay ow waxaan ku weydiisanaya inaad iigu gargaarto toddoba toddobadii yuusuf oo kale ah yacni toddobadii sannadood ee abaarta ahayd ee nebi yuusuf qoomkiisa lagu itixaamo kale ilaa kuwan abaar ku itixaam buu leeyahy dabeetana abaartii baa qabatay waxay gaadheen xad ay cunaan baktiga iyo saamaha la cuno markii wax la cuno kale la waayey oo cirku uu noqdo baa la yidhaahdaa dukaan qiiq gaajo daraaddeed abaare ay muuqato oo uu yimaado eh, abu sufyaan ninkii la odhan jiray baa la yidhi baa nebiga u yimi calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi innaka ta'muru biaacati illahi wa bisilati raxim maxamedow dadka waxaad faraysaa ilaahay aacadiisa waxaad kaloo faraysaa qaraaba xidhiidhin tolkaana maanta gaaja halaagaysa oo balaayada tan baa haysataa ilaahay uu bari ilaahay waxaan uu ka qaado yani ilahay way rumayn doonaan oo kale macno ah qur-aanku xaaditada waa ka sugaya ee fartaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin ilaa qowlihi caa'iduun laga gaadhayo markuu nebigu alle u baryeyna gaalnimadoodii bay dib halkii uga sii wadeeno waxba may raacin qaaluu rabbana kshif cana alcadaaba inaa mu'minuun bay lahaayeen laakiin may dhicine sidoodii ayay kusii wadeen nebigana calayhi الsalaau wasalaam sidii ayay usii beeninayeen mushrikiintaasi waxay ku gaadhay xad ay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka akrinaya markay maqlaan ay caayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii bukhaari iyo muslimba soo saaray oo kale ay ilaahay caayaan oo qur-aanka caayaan oo cid walba maagaan dabeetana uu soo dego qur-aan ilaahay leeyay walaa tajhar bisalaatika walaa tukhafit biha wabtagii bayna dalika sabiila ala leeyay subxaana wa tacaala kor ha u qaadin salaada markaad qur-aanka akhriyayso hoosna ha udhigin si saxaabadaadan iyo cidda kula joogta ay u maqasho wabtaqi bayna dalika sabiila yani nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi diinta kor u dhawaaq inta badan wuxuu isku dayi jiray inuu ku tukado masjidulxaraamka oo markaasi asnaamtoodii iyana ay u taallo majlisna oo ay day fadhiistaan oo isugu wada yimaadaan qurayshi badan waxay isku dayday inay nebiga calayhi salaatu wasalaam cadaadis oo dhan saarto nooc walba isugu geyso xataa ay ka gaadho abijahal oo kale intuu dhaarto inuu yidhaahdo waryaa qurayshay maalin walba maxamed ba intuu halkan yimaadaabuu wejiga ku boodhaystaa isagoo ujeeda yani sujuuddaanu doonayn inuu yidhahdo ilaahay sujuuda markaasuu leeyay maalin walba ma intuu maxamed halkan yimaado ayuu yacfar moxamed wajha bayna adhurikum barhtankiina buu maalin kasta wejiga ku boodhaystaa haa bay idhaahdeen wallaata walcuzaa buu yidhi lain ra'aytuhu yafcalu dalik la aطanna calaa raqabatii aw laacfirana wajahu fi turaab laate iyo cuzaan ku dhaartee buu leey waa labadiisii sanam sanamada tan laate iyo cuzaan ku dhaartee haddaan arko mar dambe isagoo meelahaasi foorfoorsanaya halkaa meel aan raqabadda inaan iskaga taagin buu leeyahy markaasuu wuxuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo tukanaya markaasuu isku dayay inuu isku taago laakiin ninkii hanjabayee qurayshii caynkaa o lahaayee lalahaa bal wuxuu sameeya ha la arko markuu nebiga kusoo dhawaaday alayhi salaatu wasalaam ayuunbaa la arkay isagoo dib u guranayo dib u cararaya war maxaa kugu dhacay bay yidhaahdeen wuxuu yihi ina baynii wa baynahu lakhandaqan min naar wahawlan ajnixa war markaan ku dhawaaday uun ayuunbaaban arkay buui god naareed oo ka sokeeya iyo holac iyo beliya baas meesha ka baxaysa dabeetana dib baan usoo cararay buu leeyahy waana tuu nebigu lahaa alayhi salaatu wasalaam low danaa mini lakhtaطafathu lmalaa'ikatu cudwa cudwa hadduu ii soo dhowaan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixu muslim ku yaalla hadduu ii soo dhowaan lahaa malaa'igtaa kala boobi lahayd buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qisada tanna qur-aanku waa ka qoray ee tilmaamaya kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna ina ilaa rabbika rujca ra'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ra'ayta in kaana cala alhudaa waamara biاtaqwa ra'ayta in kadaba watawallaa ilaahay uu ku tilmaamayo subxaana wa tacaala bini aadamku markuu dhergo inuu qooq iyo kibirka bilaabo ee alla subxaana wa tacaala uu tilmaamayo ka warrama midkan u diidaya addoon ilaahay u tukanaya yacni waxba kale uu sameeyey ma jirta ilaahay buu tukaday taas baa cadhogelisay oo dhib ku noqotay baa alla subxaana wa tacaala ilaa suuradda dhammaadkeeda ilaahay ka gaadhayo falyadcu naadiya sanadcu zabaniya alla ku tilmaamayo subxaana wa tacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga ay ku sameeyeen ama dhibta ay u geysteen ama waxyaaba ay u tilmaameen runtii aad bay u tiro badnayd xad bay gaadhsiisantahy maalan curwata bnu zubayr ayaa wuxuu leeyahay curwata bnu zubayr ayaa wuxuu weydiiyey cabdillaahi bnu camr bn اlcaas akhbirnii biashaddi ma sanaca almushrikuuna birasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam war waxaad iga warantaa buu yidhi wixii ugu adkaaya ay mushrikiintu nebiga ku samaysay calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ku yaallaa bukhaari wuxuu yidhi isagoo nebigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam kacbada fanaageeda ama banaankeeda isagoo ku tukanaya ayuu cuqba bnu abi mucayd soo qaabilay buu yidhi cuqba bnu abi mucayd waa kii hore ee markii horena saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam uuska saarayey iyo urku dabeetana nebiga ayuu intuu garabka qabtay buu go-i ku wareejiyey oo ku ciijiyey buu leeyahy ku baktiin gaadhay isagoo nebiguba siriiri gaadhay ayuu abibakr soo gaadhay buu leey ka furfuray isagoo le ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiy allah waqad jaakum bilbayinaati min rabbikum waa aayaadkaasina kuwa alla kaga warramayo subxaana wa tacaala camar ibnu caas wuxuu leeyahay markaas aabbihii ayaa yani cabdillaahi bnu camar baa sheekada u sheegaya curwata bnu zubayr curwata bnu zubayr dabeetana cabdillaahi bnu camar ibnu caas aabihii buu kale qisada ka warinaya wuxuu leeya camar ibnu caas shaahidu cayaanbu lilxaadita u ahaa yani waa joogay markii ay waxa ka nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu samaynayay calaa kulli xaal qurayshi intii ay dhibi kartaba way sugaysay inay nebiga dhibto calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyina aada u tiro badanna way isku wada dayeen inay u geystaan bale wax kastaba waa isku dayeen waataynu xagga dambaynu ku gaadhi doonaaye ilaa ay isku dayeen inay dilaan markaasi ama ay kow kaga siiyaan marar badan baanay xataa dilka isku dayeen markanoo qura may marar badan ayay isku dayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan waxaanad garan kartaa mararka qaarkood maalan xadiidka la warinayo ibnu cabaas waa kale quraysh baa isu timi dabeetana waxay isku dhaarsadeen laate iyo cuse iyo manaat ayay isku dhaarsadeen maxamed haddaynu aragno inaynu maanta dillo dabeetana faatima nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo warkii maqashay oo ooyeysa oo leh haaulaai almala min qowmika fi lxajr qad tacaahaduu an low qad ra-owka qaamuu ilayka faqataluuk ilaahay rasuulkiisiiyow kooxdan e, quraysh madaxyo waaweynteeda halkan fadhida waxay isku dhaarsadeen oo ku ballameen hadday ku arkaan inay ku dilaan si dhiiggaagu dadka uu kala firdho markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa bunaya adni waduu'a weyse soo dhawee buu ku yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam wuu weysaystay dabeetana masaajidkuu galay markii ay arkeen nimankii dheeranaya lahaa waa dilaynaa markay arkeen bay codka hoos u wada dhigeen oo majliska ay yar xabadxabad uga siibteen markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam intuu soo qaabilay dhammaantood nimankiioo aamusan oo hoosu u ayuu ciid intuu qaaday buu madaxa kaga shushubay isagoo le shaahat lwujuuh xadiidkani waxau tilmaamaya musnadu imaamu axmed buu ku yaallaa isagoo laba sanadoo saxiixa kusoo aroray sidoo akram diyaah ilcumari sheikha la yidhahda kitaabkiisana aynu gacanta ku hayno ku qorayo waxa uu markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku saydhsaydhay buu yihi ciiddii ma jirta buu yihi maalintaa ciiddii uu saydhay mid uu ku saydhay ilaa iyo wuxuu ku jiray maalintii beder kuwii la laayey maalintii beder kuwii la laayey qisada tanciid kusaydhka dhowr goor buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam markanina waa ka mid markaas waxaad ka garan kartaa dhibtay nebiga gaadhsiinayeen xad nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiinayo ama sidaa nebiga loo dhibayo calayhi salaatu wasalaam uu nebigu ka yidhi laqad ukiftu fi llaahi caza wajala wamaa yukhaafu axad walaqad udiitu fi llaahi wamaa yudaa axad walaqad atat calaya alaaثuuna min bayni ywmi walayla wamaa lii walaa layla طacaamu yaakuluhu duu kabad ilaa shayun yuwaarihi ibtu bilaal wuxuu nabigu ku tilmaamaya yani dhibta iyo mashaakilka qabsaday waa lay bajiyey ilaahay dartii baa lay maagay oo laygu digay si aan cidna loo dilin buu leeyahy waa lay dhibay si aan cidna loo dhibin waxay soo martay yani soddon habeen iyo maalin isugu jira oo aan xataa wax raashinaan haysan wax yaroo kilinkilada abibilaal eh, in qaada in leeg yani waxaan waxba ka macno ahayn aan intaasoo dhan haystay buu tilmaamaya waxaad iska garan kartaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka mida reer banu hashim oo ka mida dadkii quraysh ay maamuusi jirtay oo nin weyna oo odayadii quraysh ay joogaan oo abi aalib oo ilaalinaya uu joogo haddii dhibta la gaadhsiinaya isaga ay nooca kan ahayd waxaad qiyaasi kartaa markii dadka kale tahay ee islaamay iyaga sida loo galay yacni iyaga runtii wax laga sheegaaba iska yar markaas haddaynu dhowr xadiid ka soo qaadano axaadiistaas saxday cabdillaahi bnu mascuud ba wuxuu leeyahy oo shaahidu cayaan ahaa islaamka markii korka loo qaatay buu yihi awalu man adhara islaamahu sabca buu leeyahy dadkii ugu horreeyey islaamkooda muujiya waxaa ka mid ahaa buu leeyahy toddoba maaha dadkii ugu horay salaamay waa dadkii islaamnimadooda muujiya toddobaa ka mid ahaa buu leeyahy toddobadaasi waxay ahaayeen buu yidhi ilaahay rasuulkiisii iyo abuubakar iyo camaar waa camaar ibnu yaasir waa wiil dhallinyaro ah oo qoys xoolale ka dhashay ayuu ahaa markaa oo reerkii intay dayriyeen dhibaatoo dhaman jirifi dushiisa ay fushay baa la yidhahdaa camaar ibnu yaasir maaha muscab ibnu camaar weeye ka reerka qoyska xoolaale ka dhashay camaar ibnu yaasir iyo hooyadii iyo aabihiiba waa kuwa iyaga la wada cadaabayay hooyadiina waa sumaya aabihiina waa yaasir hooyadii iyo aabihii iyaga sidii loo tacdiibayo ku dhinteenbe camaar buu leeyahy iyo hooyadii oo sumaya iyo suhayb iyo bilaal iyo miqdaad buu leeyay waa toddobadii ugu horreeyey islaamnimada muujistay laakiin wuxuu leeyahay ibnu mascuud rasuulka isaga adeerkii baa wax ka celinayay abi aalibah ababakarna nin odayo oo tolle buu ahaa oo qoomkiisa wax ka rabayay amaa kooxdan kale buu leeyay iyagu mustadcafiin bay ahaayeen dabeetana waxaa la dhadhansiiyey buu leeyay dhib dhammaanteed baa la dhadhansiiyey waxse u adkaysi badnaa un buu leeyay ninka la yidhaahdo bilaal oo naftiisu ay ilaahay agtiisa ugu fududaatay oo u arkay yacni naftiisa inuu wax kasta u ogolaado wax kasta ha lagu sameeye inaanu marnaba erey xumi ka soo bixin xad bay gaadhsiiyeen buu leeya bilaal inta hoggaan lagu xidho caruurta loo dhiibo oo shicaaba marka la mariyo marka la tumee si kasta loo jilciyo oo haddana aan afkiisa wax kale ka soo bixin buu leey inuu yidhaahdo axad axad mooyaane abibakar baana markii dambe bilaal sida axaadiista saxiixa tilmaamayso iyagoo dhibay oo nafta isugu keenay oo dhagax saara oo wax kasta ku sameeyey ayuu abubakar u yimi oo yidhi waariga gada addoonkan anigu aadi ka iibsado iyagoo khaatiba ka taagan bay idhahdeen waa kaa gadaynaa keen lacagta dabeetana abubakar bay lacagta ka qaateen abubakar baa markaa intuu iibsaday xoreeyey oo sii daayey curwa ibnu zubayr oo imaamu ahli lmaghaziya ah, ayaa wuxuu ku tilmaamaya abibakar buu yidhi wuxuu xoreeyey toddoba ka mida kuwii ilaahay dartii loo cadaabay waa yani xadiis mursalnimo saxiix ku ah toddoba ka mid ah inkastoo xaakim iyo dahabiba ay tasxiixiyeen iyaguna toddoba ka mida buu xoreeyey buu leeyahay camir ibnu fuhayra ninkii la odhan jiray waa ninkan shalay lahaa ma xasuusta inuu addoon ahaa laakiin waxaa cad inuu addoon ahaa iyo bilaal iyo nudayra gabadhii la odhan jiray umu cubays nahdiya iyo walaasheed iyo jaariya min bani camar ibni mu'mala intaaba waxaa xoreeyey baa la yidhahdaa abibakr sidiiq mustadcafiintaasi sidii loo cadaabayay maruu wax ka tiltilmaamayey sa asxaabulmagaazi ay soo aroriyaan waxa uu sheegaya yacnii dhib aada u tiro badan dhammaantood in la wada mariyey qaarkood inta ay si loo cadaabay indhaha ka dhaceen ay yidhaahdaan indhahana laatay iyo cusa kaa riday ay tidhi ilaahay mooyaane cid kaloo iga rida ma jirto oo indhaha alla u soo laakiin waa masaajiru siira say sheegaan sixadeeda ma hubno waxaa ka mida ah, yani mustadcafiintaasi intooda badan waxaa xoreynayun abibakr sida xadiidkii saxiixa uu tilmaamayo oo abibakr isnaad xasana xadiid ku soo arooray baa waxa uu sheegaya abibakr markuu dadkii adoomaha ee muslimiinta ee laistidcaafsade tirada badnaa markuu xoreeyey ayaa aabihii la hadlay abuquxaafa aabihii baa wuxuu ku yihi low anaka actaqta rijaala jaldan yamnacuunak war kollayba haddaad wax xoreynayso mad rag xoog waaweyn oo wax kaa raba oo haatan eh, ciidan oo ku caawiya maad kuwaa xoraysid buu ku yidhi odaygu markaa weli ma islaamin laakiin wuxuu leeya abibakarow haddaad kollayba lacagtaadii bixinayso isqarshgaraynayso aad cid xoreynayso maad xoraysid eh, niman xoog waaweyn oo ah, ugu yaraan dee wax kaa rabi kara abibakar baa markaa wuxuu yidhi wax kale ugama danlihi xoog iyo manco kama doonayo inay wax iga rabaane eh. ilaahay wejigii baan u horaynayaa buu leeyahy waa asbaabay kusoo degta bay culammadu yidhaahdaan fa ama man acطaa wataqa wasadaqa bilxusna fasanuyasirhu lilisra ilaa iyo aayaadka laga gaadhayo wamaa liaxadin cindahu min nicmati tujza ila ibtigaaa wajhi rabbihi alaclaa walasawfa yarda yacnii inuu ilaahay dartii un dadkan u xoraynayey ee aanu dan kale ka lahayn dadkan mustadcafiinta ama laga tunjileecsaday sida loo garaacay camaar ibnu yaasir oo kale riwaayaat eh, xadiidiyana aan saxiin lakiin culamai taarikh ay yidhahdaan taarikhdaasi waa suganta mufasiriintuna ay ka warramaan asbaabu nuzuulka ay ku sheegaan waata camaar la tilmaamayo sidii loo dhibayey in la gaadhsiiyey inuu nebiga wax ka sheego calayhi salaatu wasalaam dabeetana intuu wax ka sheegay ay sii daayeen kadibna uu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo cudur daaranayo ooyayo le waxbaa iga soo baxay uu nebiguna ku lahaa aayaadkani marka ay soo degeen ilaa man ukriha waqalbuhu mumainu biliimaan aayaadkii tilmaamayey ee sheegaya inaan gaalnimada loo qabsanaynin qofka dee la dilay ee la tumee lagu qasbay inuu ku dhawaaqo had erayada uu ku dhawaaqo inaan loo qabsanin mar haddii qalbigiisa iimaanku uu ku sugan yahay oo waxa kan qasab lagaga keenay waxaad ka garan kartaa dhibta muslimiinta la gaadhsiiyey raggii la dhibi jiray waxaa ka mid ahaa oo kale maalan khabaab ibnularat waana ka markii dhibtu ka badatay nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ele waxaan u imi nebiga oo burdihiisii go-iisii yani shiqilayste ama mutawasit ku ah kacbada hadhkeeda markaasaa waxaan ku idhi buu idhi yaa rasuula allahi alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiyo maad alle noo baridid waad aragtaa waxaana haystee dhibtanna haysata waad aragtaaye maad ilaahay noo baridid baan ku idhi buu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay buui isagoo wejigu casaaday yani isagoo cadhaysan dadka midabkan midabkeenan madow dee dadkan aan lahayn wejigooda inta badan waxaa ka muuqata qofku hadduu faraxsan yahay iyo hadduu cadhaysay markuu cadhoodaan wejigu aad buu acsadaa dhiiggaa kusoo urura oo waa qofku muuqanaya wuxuu kacay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo soo fadhiistay isagoo aada wejigu u casaaday dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi laqad kaana man qablakum layamshidu bimashaati alxadiid maa duuna cidaamihim min laxmin aw casab wuxuu nebigu uga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam ummadihii ka horreeyey iyaga sida islaamka u haysteen iyo cadaadiskii iyo dakdi iyo cidhirigii la saaray markaasu wuxuu nebigu ku yidhi war ummadihii idinka idinka horreeyey diintooda ayay haysteen iyadoo midkood buu nebigu leeyahy gafeedh bira lafta iyo diirka iyo hilibka lagu kala saaro yacnii qofka oo intaa la xidho dabeetana fargeeto yaro bira inta loo qaato lagu gooyo ilaa iyo lafaha lagu soo saarayo lagu diirayo hilibkiisa waxaasoo lagu samaynayay buu nebigu yidhi maa yasrifuhu dalika can diini diintiisa kamay celinayn bale nebigu qisada uu sii wado wuxuu ihi qaarkoodna wuxuu tilmaamay nebigu inta god loo qodo oo kale in halkaa mishaar laga saarayay maska madaxa bartankiisa oo sida looxa loo soo mishaaraynayay ilaa iyo laba u kala dhaco qofku inta xaggan laga soo mishaarayo dabeetana laba loo kala gooyo sidan hilibluhu hilibka u kala gooyo kale maa yasrifuhu dalika can diinihi buu nebigu leeyahy dadka sidaa loo cadaadinayay waxaasi diintooda marnaba kamay celinaynin markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada tan u bushaaraynaya walayatamanna allahu hada almr xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadra maa yakhaafu ila allah allaan ku dhaartee buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa yaa ay gaadho ninka socotada ah ee raakibka ahi ee sanco ka yimi ee xadaramood ka socdaa aanu cidna ka biqi doonin ilaahay mooyaane subxaana watacaala yani amni intuu dhaco waa dhul buu markaa tilmaamaya yani ama qawlaysato ama quaacu ariiq ama dad badanoo wax dhib ay jirayeen inuu ninkaasi intaa socon doono isagoo aan cidna ka cabsadan iyagu makay ku aamin layi nebiguna wuxuu tilmaamaya socdaalaynta la galo inaan haddana wax dhiba aan la arki doonin laakiin wax waliba waxay u baahan yihiin maxay sabir bay u baahan yihin noloshu ilahay dadka uu itixaama waxaana lagu itixaamaa biqadri iimaanihim dadka iimaankoodu intuu leegyahay walidalik buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka waxa u imtixaan badan buu yidhi ambiyada uma alamhalu falamhal dabeetana sida loogu kala dhow loo kala imtixaan badan yihi imtixaankaasina waa dadka ilaahay wuxuu ku kala saaro subxaana wa tacaala marka imtixaanka iyo dhibtu timaado ayaa dadku kala muuqdaan kiisa deeqsigaa iyo kiisa fiican iyo kiisa adkaysi badan le iyo ka waxanay dhab ka ahaayeen iyo kii dadka iska dhinac socdayun markaas bay dadku kala muuqdaan idan ibtilaagu waa waxa dadka lagu kala saaro khabaab ibnuaradka aynu sheegaynay nebiga sidan ugu yimi caynkan sheegayey wuxuu ahaa nin muslima oo saxaabiya oo farsamo yaqaan ah. wuxuu ahaa oo dadkan biraha wax ka sameeya farsamo yaqaanka ah ilaa xad bay gaadha yanii dhibta kale lagu hayadaaye xataa wax yarow shaqaystan ay ka qaadaan ama ay ka dafiraan waa ka caas ibnu wail odayadii quraysheed ee sufahada ahaa ka mid ah quraysh odayadoodii ugu waaweynaabuu ka mid yihi diin ahaan laakiin dadka ugu foga ayaa intuu seef uu tumay oo uu sameeyey ayaa waxoogaa xoolaabuu ku yeeshay xoolihii buu yidhi si kusiin maayo buu ku yidhi ilaa ad maxamed ka gaalowdo mooyaane xoolaha gawuxunbaad helaysaa haddaad maxamed ka gaalowdo khabaabna wuxuu ku yihi maxamed ka gaaloobi maayo ilaa yaad dhibato oo dabeetana weliba lagu soo saaro oo yani wuxuu tilmaamay inayn suurtagal ahayn inuu ka gaaloobo caas ibnu wailo markaa bachu bacdalmowtka ku jeesjeesaya wuxuu yidhi haddii dhimashaduba jirto ila adigu adduunka waxa qiirkaasaad ku haydaan waxba haysane haddii dhimashaduba jirto laysu soo bixinayo aakhirana anigoo sidii afara'ayta aladii kafara biaayatina qaal lauutayana yani aakhire marka la yimaadana xoolaa la iman doonaa waa kale aطaalic alhayb am itakada cinda araxmaani cahda waa kaa laku tilmaamay subxaana watacaala ma haybkuu sii daalacday mise ilaahay baa u ballan qaaday in waxaan la helayo yani xaguu ka keenay inuu aakhiro xoola la iman doono iyo wiilalinu la iman doono xaggay uga timi ba alla leeyahy subxaana watacaala idan waxaan leenahay dadkii muslimiinta ee mustadcafiinta dulmigu wuxuu gaadhay xadkaasi xoola laga qaado ee jidhkooda la gubo ee wax walba lagu sameeyo ee si kasta loo dulmiyo xataa intii wax iska yaro dhicin kari lahaydna midhmidhka shabaabka ama yaro xoogan ee isbiimayn lahaana waa loo diiday oo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ila wax dagaalaha qaadina alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiikum waaqiimu salaa waa aayaadka alla kaga waramayo yani raggii islaamay rag dhalinyaraaba iskaga jiro xoogan oo malaa maalinta hore dee dagdagaalami kari lahaa marka la isugu yimaado dambe haba dambayse maala cabdiraxmaan ibnu cawf iyo raggaasi oo kale laakiin ilaahay subxaana tacaala wuxuu amray waktiga kan inaan wax dagaala la qaadin lixikma dhibtu markay kusii badatay muslimiintii waa loo diiday inay dagaalamaan caaisha waxay leedahay nebiga hijrada la weydiiyey bay tiri markaasa waay waxa uu nebigu yidhi markaa caaisha hadlayso oo nebiga wax ka warinaysa calayhi salaatu wasalaam caishoo hijrada la weydiiye hadlaysa caisha waxay leedahay laa hijrata alyowm kaana almu'minuuna yafiru axaduhum bidiinihi ila allahi tacala wailaa rasuulihi makhaafa an yuftana calayh faama alyowm faqad adhara allahu lislaam walyowma yucbadu rabbah xayu yashaa yacbudu rabba xayu yashaa xayu shaa caaisha waxay leedahay hijra maanta ma jirto inta hijro la weydiiyey yani waa mawquuf cala alcaaisha waxay leedahay mu'miniintu waxay ahaan jireen kuwo diintooda lagu fitneeyo lagu itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam yani hijrada u ogolaan jiray xad ay ka cabsanayaan in diinta lagaga saaro sida loogu wado maanta bay leedahay ilaahay baa islaamnimadii kor yeelay oo qofku meeshuu doona buu ilaahay ku caabudaya xagguu uhijroodaa bay leedahay cabdillaahi ibnu cumarna waa ka tilmaamayey islaamku buu yidhi qaliil buu ah, xadiidkii bukhaari kaana alislaamu qaliila fakaana arajulu yuftanu fii diinih ima qataluuh wa ima yucadibuuh xataa kahura alislaamu falam takun fitna buu lahaa yacnii waxay ahaan jirtay buu leeyahy ninku intuu islaamo in diintiisa laga fitneeyo ama la dilo ama la cadaabo ilaa iyo islaamku uu batay buu leeyahy oo dabeetana fitnadaasi la waayey dadka diintooda laga fitnaynayay wakhtigan hore ee muslimiinta dhibaatadu ku badnayd ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu u carbinayay dadka kani inay noqdaan dadkii islaamka qaadi lahaa dad aan naftooda u dagaalamin iyo waa lay dhibay qura ee u dagaalamo un mabaadi nufuustuna ay la yartay iyo xamyada iyo cadhada iyo laakiin waxa la weyn uu noqdo inay diintooda u diriraan faqad walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu waktiga hore ku tarbiyeeyey inay nafta xakameeyaan oo sabirka ay bartaan oo cibaadada ay badsadaan waxaa la baray inay habeenkii in badan ilaahay ku xidhmaan qofku kulamaa ilaahay xadhigiisa uu xoog usii qabsado waa kulamaa dulqaadkiisa iyo adaygiisa iyo ninimadiisu ay sii badato walidalik baa ilaahay subxaana watacaala dawrkay sidan ku jireen waxaa la faray cibaadadooda inay sida caadigaa ah ka badato yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلهي وxuu farayay سubحaanaه وataعaalى nebiga عalayه الصلاaةu وaسلاaم inuu habeenkii kaco oo inta in lee kaco habeenka nuski taagnow ama kaba kordhi baa la yidhi nus ama ka yaro yare intuba waa kuu banaantay laakiin habeenkii kac isaga iyo saxaabadiisii waanay kaceen ilaa iyo caguhu ay barareen siday ilaahay ugu taagnaayeen subxaana wa tacaala iyagoo ilaahay raalli ahaanshihiisa raadinaya kuna tala jira inay fuliyaan awaamirta alle subxaana wa tacaala markii ay rag training qaatay noqdeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka dambe isla suuradda soo dejiyay oo loo fudaydinayo faqra'u maa tayasara min alqur'aan aleyh alaan ilaahay u tilmaamayo in laydin ogaaday sidaa uu ilaahay u rumaysantihiin u taageersantihiin ugu caabudaysaane hadda wixii qur-aanka idin fududaado akhriya alla soo dejiyey subxaana wa tacaala idan cibaadaadkaa la faray waxbaa dagaalaminaa la yidhi marka kan laakiin dadiil baa la siiyey ah inay xadhigga alle subxaana wa tacaala ay xejistaan salaad iyo cibaadad wastaciinuu bisabri wasalaa baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya kaalmaysta sabir iyo salaad yani sabr iyo salaadu waa waxyaabaha ugu waaweynoo qofka muminkaa shadaa'idda ka saara saa daraaddeed baa waxay alla tilmaamay inay cibaadada badsadaan waxaa kaloo la tilmaamaa qurayshi dhan walba way isku daysay taarra inay isku daydo inay nebiga mufaawado la galaan mar inay isku dayaan in ay abi ashtakeeyaan mar inay isku dayaan in la cadaadiyo la tumo bal si walba ha lagu dayo mar in la isku dayo iqraa in eh, manaasib iyo wax loo sheegay iyo hanti iyo waxbaa lagu siinaya rabshadun jooji wax walba waa lagu dayay maala mufaawadaadkaas haddaynu soo qaadano riwaaya eh, albani uu saxiixinayo silsiladiisa caqiil ibn abi aalib ayaa wuxuu ka warramaya qiso isagu shaahid cayaan ahaayo joogay wuxuu lehay quraysh baa abi aalib u timi yani abi aalib iyo imaanshihiisa qisas badan baa laga wariyaa oo saaxib araxiiq almakhtuum dhowr qisa ayuu warinaya inkastoo ibnu hishaam uuna u tiiriye aanu takhriijinin ama aanu si fiican sanadkeeda inoogu muujin laakiin tan qisadan albaani uu taxiixinayaan eegon akram diyaa ilcumari kitaabkiisa ilaahay khayra siiye uu ka fiican yahay kutubta mucaasiriinta ee sanadadan dambe la qoray waayo wuxuu isku dayay inuu sanadada waxa uu ururinayoo dhan inuu takhriijiyo ama uu isku dayo sixaadeedu intay leegta inuu caddayn karo caqiil ibna abi aalib oo xaadiadan dhacdadan joogayba wuxuu leeyay quraysh baa abi aalib u timi waxay ku yidhaahdeen markaa ina ibnu akhiika haada qad aadaana fi naadina wa masjidina fanhahu cana inankan bay yidhaahdeen aada adeerka u tahay waa nagu dhibay golayaashaanu fadhiisanaynay iyo masaajidkiiba ee nagala hadal yuu noogu imanina yuu nagu dhibine golayaasha iyo masaajidka yuu naga imanoo na dhibine nagala hadal caqiil wuxuu leeyahay aabbaa ila hadlay markaas buu leeyahy caqiil waa in abi aalib oo yidhi ya caqiil inaliq fatini bimuxamed war bal orodoo ii doonoo maxamed ii keen iigu yeedh maxamed buu yidhi buu yidhi sala allahu alayh waaalih wasalam waan baxay buu yidhi gurigii yaraabaan ka baxay dabeetana waan tegey buu leeyahy waan keenay buu yihi goor duhura oo cadceeddu kulushahay ayaan soo kaxeeyey buu yidhi oo nebiga calayh salaatu wasalaam u keenay markii uu yimi buu abiaalib wuxuu yidhi nebigu la hadlaya ina bani camika haaulaa'i qad zacmuu anaka tu'diihim fii naadihim wa masjidihim faintahaa can adaahum abi wuxuu yidhi adeerada ilma adeerada waxay sheeganayaan buu yidhi inaad dhibtay oo masaajidda iyo golayaashoodiiba ku dhibtay ee dhibta ka dah saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu markaasi samada eegay buu wuxuu yidhi atarawna haada shams cadceeddaasi ma aragtaan haadaa lagu yidhi markaa famaa anaa biaqdar calaa an adaca daalika minkum calaa an tastashciluu minha shucla ugama awood badni buu yihi inaan waxaan sheegaya ka tago sida aydan u awoodin inaad cadceedda dab ka soo shidataan yani cadceedda inay dab ka soo shitaan mi suurtageliy waa maya sidaydan taa u awoodin ayaanan ana u awoodin buu leey inaan diinta dhaafo ee waan wadaya anigu dacwaddii allay faray abu aalib baa markaa wuxuu yihi wallaahi ma kadabna ma kadabna ibna akhi farjicuu abi aalib waa diiday markaasi in uu eh, maa kadabana ibnu akhi been inooma sheegin buu yidhi eh, ninankaan adeerka u ahay ee iska taga yani wuxuu sheegayaa waa run buu leeyahy marka wax kaloo la yidhahdaa ma jirte mar hadduu yidhi de joojin maayo dhaafoo idhaafa buu ku yidhi sidaa igu daaya eh, nimankii cadhadoodii waa sii tiro badata quraysh ahayd iyo kolba waxay isku dayeen dawrna caday ku dayayeen iyo xoog xoog in lagu dayo oo kuwa qurunka saaraya ma lahaa madaxaanu kaga joogsanaynaa mar ashtake isku dayaya ayaa abiaalib in loo tagoo la idhaahda naga qabo mar waxay isku dayayeen xataa inay isaga iqraa ku sameeyaan inkastoo xadiidka iqraaga sanadadiisu aanay xoog badnayn sheekhan akram dayaal cumarina uu leeya waa daciif lakin albani fii takhriijihi fiqu sira lilghazali markuu takhriijinayo waxaan rajaynaya inuu taxsiininayo u leeya xasan ligayri waxbuu ka ururinaya waxay sheegaysaa riwaayaadkaas iyaguna inay xad xataa ay gaadheen kolba intay nebiga cid usoo diraan inay yidhahdaan bal la soo hadal cutba bnu rabiico kale inta loo soo diray in la yidhi bal orod u tag wakaasoo wuxuun maanta waxaynu ku heshina bal ninkan ula tag oo cutba uuu yimi nebiga isagoo weydiisanayoo le warniyow waxaanaad doonaysa hadday madaxtinimo tahay inaanu madax kaa dhigano hadday boqortooyo aad doonaysa tahay boqor aanu kaa dhigno ku boqorno haddaad xoolo ku doonayso dan siyaasadeed un xoolo doon ay kaa tahay inaanu xoola ku siino oo kow xoolo badan kaa dhigno hablaha carbeed kuwa ugu qurux badan la kuu guurino wax kastoo dan dunaweed oo aada doonayso aan kuu yeel laba yidhaahdeen afaraqta minha ya abalwaliid buu ku yidhi ma dhammaysatay weliid aabihiyo haa buu ku yidhi dabeetana aayaad qur-aanuu nebigu ku akriyay calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo uu afka gacanta saaro iskaga tegey qorayshi waxay aragtay markaa in odaygiiba uu isa soo bedelay ilaa la yidhaahdo isagiibaabay noqotay in la yidhah war bal cid loo dira isaga laftiisun yuu inaga kaxaysane yani halkii soomaaligii lahaa lanu naxariisay inagaba nagu dari gaadhay dib galay waxaa dhacday markaasi in uu isaga laftiisii markaa raadayn gaadhay qur-aankii qurayshi dawrna noocaasi isku daysay mar waxay isku dayayeen inay yidhaahdaan aan taxadi ku samayno bal aayada keen nabaan shahaganaysa una waxaad leedahay nabaan haye buurtan safa la yidhaahdo bal waa kaasi dahab nooga dhig ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay musnadu imaamu axmed xadiid ku yaala oo culamadu waliba ay sanadkiisa jayid ibnu kaiir ku tilmaamayo wuxuu yidhi inta loo yimi nebiga calayh salaatu wasalaam ayay waxay idhaahdeen rabbigaa waxaad noo weydiisaa buurtan yaro safa la idhaahdo dahab in nalooga dhigo waan ku rumaynaynay safa dahab hanoo noqoto qaala watafcaluun ma idin rumaynaysaanbu yidhi haddii taa laydinkaa yeelo dahab laydinka dhigo haabay idhaahdeen fadaca ilaahay buu u baryay buu yidhi dabeetana jibriil baa u yimi waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu ku yidhi ilaahay wuu ku salaamaya waxaanu ku yidhi in shita asbaxa lahum asafa dahaba haddaad doonayso safa dahab baa looga dhigaya laakiin faman kafara bacda dalika minhu cadabtuhu cadaaba aliima laa ucadibuhu axada min alcaalamiin laakiin cidda markaa ay dahab noqoto haddana gaalnimadii kusii sugnaata waa halaagayaabaa ilahay leyi subxaana watacaala cadaab aanaan cid hore cadaabin ayaan cadaabaya haddaad doontana baabka toobad iyo raxmadaan u furaya oo yani waxba dahab laga dhigi maaya wixii toobad keena una islaama ayaan islaamnimadooda ka aqbalaya labada door baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam in safe ay dahab noqoto laakiin hadday ku diidaan markanba la halaago sidii ambiyadii horeba dhici jirtay iyo in aan safa dahabna laga dhigina la sugoon wixii islaamayo baabu tawba markaasi u furaado mo aanuu noqon mid laga xidho ibnu cabaas baa markaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doortay markaa baabu tawba waraxma dabeetana aayaad qur-aana baa soo degay siuu ibnu cabaas sheegaya ilahay leeyay wamaa manacna an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun waataynaa hamuuda naaqata mubsira aayaadkaasi ilaahay uu leeyay noomay diidin inaanu soo diro aayaadka ilaa iyo in kuwii horeba beeniyeenun mooyaane yani iyana intay beeniyeen unan markaasi halaagno oo reer hamuud iyo naaqadoodii baa lagu xogsiiyey qoladaaba mar haddaanay anficin haddana ilxaaxaasi markay ka dayn waayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ku yidhahdeen bal dayaxaa laba ka dhig bay ku yidhaahdeen dabeetna ilaahay baa subxaana watacaala laba ka dhigay oo labada buuroode daclada magaalada ka saaran buu kala fulay sida saxiixulbukhaari iyo muslimka ku sugan saxaabiga la dhaha cabdillahi bnu mascuudna anaaba labadayda indhood saaray buu leeyay dayaxiyo inta ilaahay laba ka dhigay labadii buurood un korkooda ka kala muuqday waana ka ilaahay qur-aanka ku sugaya iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wan yara waayatan yucridu wayaquulu sixru mustamir dayaxii markay arkeenna waxay idhahdeen waadna sixirta waa sixir indhaha iyagunbaad sixirtaye dayax laba kala noqdayna ma jira bay tilmaamayaan qurayshi waxay isku dayday hadba inay nooc uga hor yimaadaan diinta aanayse raacin marnaba nebiga calayhi salaatu wasalaam mujaadalaad iyo dood iyo waxa kan iyo maalan waxaa jirta eh, waxay culamaayi taariikh wariyaan maala waxay u yimaadeen baa la yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa macshara quraysh inahu laysa axadu yucbadu min duuni illaahi fiihi khayr waar ma jiro ilaahay hayrkii wax la caabudo khayr leh ayuu ku yidhi qurayshina waxay ogeyd inuu kiristanku ay caabudaan maxay nebi ciise iyo warkan maxamed yidhi markaase waxay idhaahdeen soodigii odhan jiray ciise waa nebi iyo waa caynkan addoomaa wa wanaagsan buu ka mid yahay taa macnaheedu waxa weeyaan been baad sheegto adigan le wax la caabudo oo e, khayr ku jira ma jiro nebiguna waxa uu tilmaamayey sida xadiidkuba tilmaamayo inahu laysa axadu yucbad min duuni illaah fiihi khayr asnaamtoodan iyo waxanbuu ka warramaya kamuu warramaynin e, e, ciise kamuu hadlayniyo yani waxaanay saman caabudayaan o dham inaan khayr ku jirin buu tilmaamayay waa ka ilaahay soo dejiyey bay culammadu sheegaan aayaadka qur-aan ilahay leeyahy walamaa duriba bnu maryama maala idaa qawmuka minhu yasiduun ciise bnu maryamo markii yani tusaalaha ciise bnu maryam markii la keenay baa laleeyahy subxaana watacaala qoomkaa way kaa fogaanayaan ama diinta ayay kasii cararayeen iyagoo uga jeeda nooca kan waxaan dhami doodun bay ahayd maa darabuuhu laka ilaa jadala baa ilaha dan kale kamay lahayn mooyaane doodun inay doodaan mooyaane wax kaloo ay uga jeedeen ma jirin marka aynu eegna qisada tan ay culamai taarikh wariyaan waa labadan aayadoode qur'aan inakum wamaa tacbuduuna min duuni ilahi xasabu jahannam ayaa la yidhi idinka iyo wamaa tacbuduun baa la yidhi maa lagu isticmaalo waxaa hayru caaqilka ahbaa meesha aayadda qur-aan isticmaashay iyana ciise ay ula kaceen waxay dhahdeen adiga ciise caynkan ka sheegay calaa kulli xaal dooda qurayshi aad bay u tiro badnayd ay kolba dhan ka imanayaan mar ay yidhaahdaan isku dayaan inay qur-aanka beeniyaan mar ay isku dayaan inay yidhaahdaan dad baa kuu sheeg sheegay ama cid kalead ka baratay mar ay yidhaahdaan yani kolba dhanun bay isku dayeen inay kaga yimaadaan waxaasoo dhammina waxay ahayd in uuna isku dayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inay cajsi geliyaan ama inay maagaan ama inay fogeeyaan laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhami kama joojin inuu diinta sideedii u wado oo aanu marnaba u joojinin qadayaadkooda kan laakiin iyana waxay tiro badiyeen oo aada u tiro badiyeen tacdiibkii iyo cadaabkii ay ku hayeen dadka muslimiinta ahaa gaar ahaan dadkii mustadcafiinta aan waxba iska rabaynin markaasba wuxuu nebigu idmay ama se ogolaaday hijraadkii in eh, xabashada loo hijroodo hijradii koowaad mar labaad haddana in xabashada loo hijroodo iyadoo mujarad la ilaalinayo dadkan muslimiinta iyo istidcaafka lagu hayo in sha allahu maantaan halkaa ku joojino wallahu aclam